بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بين آياتنا سلاشا يتضبا سورة الإسر إلى آخر السورة ومن يهدي الله قفكي الله هنونيو إلهي هنونك وافتيو فهو يسقى المهتدي كهنون سنة ومن يضلل قفكي الله لميو الشيطان دوفصده falan tajida u heli mayse lahum iyaga wliyaaa ah, wax u kaalmeeya heli mayso min duunihi alla keyrkii ah wanaxshuruhum waan soo shirinaynaa dadka yowmaalqiyaamati qiyaamaha yowmkiisa calaa wujuuhihim wejigoodaan kusoo shirinaynaa cumyan iyagoo indhalo oo wax khayr ah oo faraxgeliya aan arkaynin wa bukman iyagoo aflaawayaalo xujo aan ku hadli karaynin wa summan iyagoo dhegala oo wax khayra ah aan maqlaynin mawaahu meeshay u hoyanina jahanamo weeyaan kulamaa khabat markay danto jahanama zidnaahum waxaan u kordhinaynaa saciiran olol baan u kordhinaynaa markay dantaba dee markaa ay danto lafteeda cadaab ka yaraan maayo allah wuxuu leeyahay qofkii alla hanuuniyaa ah hanuunsan kii alla lumiyoo shaydaan duufsadana wax u kaalmeeyo gacan qabta heli maysadoon alla ahayn qiyaamaha waa la isu keeni calaa wujuuhihim cumya wa bukman wa suman waxay culimmada qaar ku fasireen waa sidaa waa indhala yihiin way dhagala waa dam marka waa loo bixin doonaa de marka dambe sia naarta iyo guuxeedi iyo waxa u arkaan iyagoo damaa lasoo xaadirin wejigaa lagu soo xaadirinna yusxabuuna fi naari way waa la jiidi eh, waxay nabiga weydiiyeen saxaabadu sidee wejiga ay ugu socon karaan allah wuxuu hi allihii ku socodsiiyey lugaha ku socodsiiyey wejigana marka cumyan wa bukman wa suman waa sidaasoo xaqiiqadaasay ku iman culimada qaar baaye qaarna siday aan marre bay dhahan saasaana ugu yaroon waman yahdi illaahu qofkii alla hanuuniyo ilaahay xaqa waafajiyo fa huwa almuhtadi kaasaa hanuunsan waman yudlil qofkii uu alla lumiyo oo shaydaan duursado falan tajida u heli mayse lahum kuwa awliyaaa wax u kaalmeeya oo min duunihi alla kayrkii ah wanaxshuruhum waan soo shirinaynaa yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa calaa wujuuhihim wejigoodaan kusoo shirinaynaa oo allihii lugaha ku socodsiiyey yaa wejiga ku socotiin cumyan iyagoo indhalo oo wax farxiyo aan arkaynin islamarkaana inay sidaa xaqiiqadu tahay iyo culimmada qaar sheegi wa bukman iyagoo aflaawayaalahoo xujo ay iyo marmarsiiyo midna aan helaynin ku hadli karaynin wa suman iyagoo dhagaloo wax ka farxiyo aan maqlayn mawaahu meeshay u hoyani jahanamo weeyaan kulamaa khabat mar kastoo ay danto zidnaahum waxaanu u ziyaadin saciiran olol baanu u ziyaadin bu alla leeyay waa linooga digay ogow daalika ciqaabtaas faraha badan leh jazaahum abaalkoodii weeye maxay ku helay biannahum bisababi annahum iyagu kafaruu waxay ka gaaloobeen biaayaatina aayadaha iyagii bay ka gaaloobeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen idaa kunna markaan ahano cidaaman lafo iyo warufaatan burbur aynaa anaga lamabcuusuuna mana la soo bixin khalqan abuur xaalaanah jadiidan cusub bay idhaahdeen abaalka naarta ah mar walba laysku raacinayo markay dhantaba laysku raacinayo maxay ku muteen gaalnimadiibay ku muteen aayadihii allay diideen aayadihii samaawiga ahaa oo qur-aanka aayadihii kawniga ahaa oo samadii iyo ardadii iyo ah yay dafireen waxay weliba yidhaahdeen yaana soo celin kara ma markaanu burbur noqono yaa mar dambe nala soo celino nala soo cusboonaysiin bay dhaheen ciqaabta waxay ku muteen waa waxa aakhiro qofku markuu rumaysan yahay iimaankiisu kaamil buu noqono wax uu diidi male laakiin markuu aakhiro beenisan yahay meeshuu taagan yahay waa meel baas weyn daalika ciqaabtaas la mariyey qoladaa jazaahum abaalkoodii weyn maxaa lagu abaalmariyey bianahum bisababi anahum iyagu kafaruu waxay ka gaaloobeen baayaatina ayadaha iyagii ka gaaloobeen waqaaluu waxay yidhahdeen aidaa kunaa markaan ahano cidaaman lafo iyo warufaatan burbur aynaa anaga lamabcuusuuna manala soo bixin khalqan abuur jadiidan cusub markaa markuu alla wuxuu leeyahy markay taada dafirsan yihiin awalam yarow miyaanay ogeyn ana allaha alle alladii kii inuu yahay khalaqa abuuray asamaawaati samada abuuray awalam miyaanay ogeyn ana alle aladii allihii khalqa samaawaati waalarda abuuray qaadirun inuu karo calaa an yakhluqa inuu abuuro milahum iyagoo kale bani aadam sidoodo kale inuu abuuro miyaynu ogeynoo la soo celin doono wajacala lahum alla wuxuu u sameeyey ajalan muddo laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ayn ahayn markay iyagu dafirsan yihiin oo diidan yihiin muddo aan shaki ku jirin oo la isugu iman baa jira faaba aalimuuna aalimuuntii way diideen ilaa kufuuran gaalnimo mooye daalimka qur inta badan dulmiga wuxuu isticmaalaa shirki buu isticmaalaa marka alle wuxuu leeyahay markay leeyihiin yaana soo celin kara allaha samada iyo ardada abuuray inuu karo inuu iyagoo kala sameeyo oo iyaga jasadkoodii soo celiyo ma waanay sidaa ogeyn buu alla leeyahay muddaa loo sameeyey aansha ku jirinoo la goobjoog lakhalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi innaas waa kii sidaa leeyahy samadii ardadaa ka weyn dadka abuurkiisa maxaa dadka abuurkiisa dhibo ku jira marka iyagii baa lala hadlaya awalam yarow miyaanay ogeyn ana allaha alle alladii allihii khalaqa samaawaati samooyinka abuuray iyo walarda dhulka qaadirun inuu awoodo calaa an yakhluqa inuu abuuro milahum iyagoo kaloo sidoodan oo kale jidhkoodii lasoo dhiso wajacala lahum alla wuxuu yeelay ajalan muddo laa rayba shaki fiihi dhexdiisa wal wali qiyaamaha laysugu iman wey waa hanjabaadta ugu weyn weyn fa aba aalimuuna daalimuuntii waxay diideen ilaa kufuran gaalnimo mooye qul waxaa tidha low antum idinku tamlikuuna haddaad hanan lahaydeen ood lahaan lahaydeen khazaaina raxmati rabbii rabbigay raxmadiisa kaydkiisii haddaad hayn lahaydeen oo risqiga rabbi ah idan waktigaa ah, laamsagtum waad haysan lahaydeen bakhaylnimo darteed khashyata alinfaaqi nafaqaynka cabsigeed marka waxaa loo jeedaa nafaqaynta markii wax la bixiyo waxa ka dhalanoo faqri baad ka baalahad way ka dhigan tahay khashyata alinfaaqi faqrika cabsigi wey infaaq waa waxa la bixiyo marka waxa la bixiyo maxaa ka dhalan say iyaga la tahay faqri baa ka dhalan khashyat alinfaaqi wey caydnimo iyo faqiirnimo ka cabsigeen wa kaana insaanku wuxuu aday qatuuran kii bakhayla allah wuxuu leeyahay haddii la idiin dhiibo risqiga alle kaydkiisii bakhaariisi haddii la idiin dhiibo waad ceshan lahayd oona idinkoo faqri ka yaaban infaaqu waa nafaqayn waa bixin laakiin hadda faqri baa looga jeeda khashata faqri linfaaq nafaqaynta faqiirnimada ka dhalanaysa yaad ka baqaysaa marka waxa wey qolada sidaa u doodeysa bakaylnimo heerkaasi ka taagan yihiin marka waxay quuri layihiin inay alla rumeeyaan bay quuri layihiin qul waxaa tidha low antum idinku tamlikuuna haddaad hanan lahaydeen ood milkiyad u lahaan lahaydeen khazaaina raxmati rabbi rabbigay raxmadiisa kaydkooda risqiga alle meeshuu ku kaysan yahay idan waktigaa la amsagtum waad haysan lahaydeen khashyata alinfaaqi faqri idinkoo ka baqaya wa kaana alinsaanu sidiisaba insaanka dabeecadiisu qatuuran kii bakhayla wey insaanku waa bakhayl walqad aataynaa waan siinay buu alla yidhi muusa muuse tisca aayaatin aayado sagaalah bayinaatin oo cadcadoo waadixa fas'al bal su-aal baa layidhi bani israa'iila reer bani israa'iil id waqti jaaahum uu muuse sagaalkaa ula yimid way kuu sheegayiin faqaala lahu wuxuu ku yidhi muuse fircawnu fircoon inii anigu la adunuka waxaan kuu malayn yaa muusa muuse mascuuran inaad saaxir tahay waa ismi mafcuulo ismi faacil looga jeedo ama mascuuran in lagu sixiray oo lagaa qaalib noqday ama mascuuran inaad saaxir tahay nabiyulaahi muusa wuxuu ula yimid fircoon aayadood sagaalka ayadood culimadu siyaabo kala duwan bu ufasiraan waa sagaalkii ayadooda shanta suuratulcraaf lagu sheegay iyo baxrigii iyo ushii iyo iyo gacantiisii waa kuwaa wey iyo shanta lagu sheegay suuratulcraaf saasaa ugu badan tafasiirku saasay u badan yihiin qoli waxay yidhaheen aayado diini ah yaa jiro laba nin oo yahuuda ah. yaa yimid yii warbal nabigaa inoogain wa su-aal markaasu war nabi hadduu ku maqlo afar indhood buu leeyahayo uu ka arki way u tageen way suaaleen waxay dhaheen sagaalka aayadood ee reer bani israaiil waa kuwe marka waxaa ka mid a ah, inaydaan shariig yeelin inaydaan zinaysanin inaydaan xadgudbin inaydaan tuug noqonin inaydaan namiimo noqonin sagaal saas u tiri idinkana waxaa gaar idinku ah sabtida gaar idinku ah markaase intay nabiga lugaha ka dhunkadeen bay yidhaahdeen waxaanu hubnaa inaad nabi tahay waxay ku yidhi nabigu maxaa idiin diidi marka inaad rumaysaan waxay dhaheen daawuud baa ku alla bariyey inay duriyadiisa ayna ambiya ka dhammaanin marka haddaan muslimna yuhuud baana dili bay yidhaahdeen saasay ku yidhahdeen marka sida horeynu ku dayno waa sagaalkii aayadood shanta acraaf lagu sheegay iyo baxrigii iyo ushii maska noqonaysay iyo gacantii cadaanaysay waa sagaalkaa weyn walaqad aataynaa waan siinay muusa muuse tis aayaati sagaal aayadood bayinaatun oo cado mucjizadooda ay waadix tahoon cidina dafiri karaynin fasal bal weydii nabiyulaahi maxamed oo bani israaiil reer bani israiil weydii id waqti jaaahum uu u yimid muuse oo faqaala uu ku yidhi lahu muuse fircawnu fircoon inii anigu la adunuka waxaan kuu malaynaya yaa muusa muusow masxuura nin la sixray ama masxuura saaxir inaad tahay baan kuu malaynaya qaala wuxuu yidhi laqad calimta waxaad ogtahay fircoono maa anzala inuuna soo dejini haaulaai mucjizaadka ilaa rabu samaawaati waalardi samada iyo ardooda rabbigooda mooye basaa'ira xaalay iftiin yihiin mucjizaad iftiina oo xaqa iftiiminaya wainii aniguna la adunuka waxaan kuu malaynaya yaa fircawnu fircoonow masbuuran kulla halaagaynaata ood halaagsan tahay fircoon dee markii nabi muuse u yimid xujo badan baa soo dhex martay waxyaabo badan bay isla soo mareen muuse wuxuu ku yidhi waxaan ogahay ood adiguna og tahay waxaan allah yidhi inuuna soo dejinin baad ogtahay inay ogyihiin inuu fircoon ogyahayna waxaa weeye wajaxaduu bihaa wasayqanadhaa anfusum reer fircoon way diideen wayna ogyihiin in alla soo dejiyo xaq allah wuxuu leeyahay qaala wuxuu muuse yidhi laqad calimta waxaad ogtahay fircoono maa anzala haaulaai kuwa inuuna soo dejinin ilaa rabu samaawaati samada rabbigeeda mooyaane iwalardi ardada rabbigeeda mooyaane basaaira xaalay wax cadaynayaan xujooyin wax cadayn ay yihiin wainii aniguna la adunuka waxaan kuu malaynaya yaa fircoonu fircoon masbuuran kulla halaagay inaad tahay labada male way kala duwan yihiin malaha nabiyulaahi muuse waa xaq kaa malihiisu waa meel banaan wey fa araada wuxuu doonay fircoon markii uu muuse ka gar helay ilan markii waagi hore ilaah buu sheegan jiro dadku layn jiray markii muuse u yimid baa argagax iyo cabsi alla ku tuuray markaa wuxuu doonay inuu ninkan musaafiriyo فأراد وحو دون فرعون أن يستفزهم في بني إسرائيل إنه قلقاليه وكعيه ودديه من الأرض دولك كقلقاليه فأغرقناه وان ما شيني إساقي ومن دد معه معيسى جميعا دمان وقلنا وحان نكون من بعده من بعد هلاك فرعون فرعون هلاكي سكدب لبني إسرائيل وحان نكون اسكنوا الأرض دولك دقا فإذا جاء مركو يماد وعد الآخرة aakhire waktigeedii markuu yimaado jiinaa bikum waanu idinla iman lafiifan idinkoo isku dhafa lafiif waxa duuduuban baa laydhaha idinkoo isdhex socda gaal iyo muslim kulligiina isdhex socotaan yalinsoo bixinaya fircoon wuxuu doonay inuu ama laayo ama ka musaafiriyo dhulka layntiina berigihii dambe wuu ka daayey markaa intuuna fursadaa helin waa kii dee nabi muuse dhulka badda mari la yidhi dadka mari waa baxru qulsum badan casbay ku taallaa waa la halaagay marka waa kii badda ku halaagsamay wey marka alla wuxuu leeyahay aakhiro aakhiro waqtigeedu markuu yimaado waanu idin keenaynaa idinkoo isdhex yaaci marka dambena waa la kala madhi dadka laakiin aakhiro waad wada imanaysaan weyn fa araada wuxuu doonay an yastafizahum inuu ka diriyo oo ka qalqaaliyo min alardi dhulka fa aqraqnaahu waa maashaynay isagii iyo waman dad macahu maciisa jamiican dhamaan waqulnaa waxaanu nidhi min bacdihi min bacdi iqraaqi fircawn fircoon intuu halaagsamay kadib libani israaiil waxaanu ku nidhi uskunu dega alarda dhulka dega waa dhulkaas waa ardu masr iyo sham labadaba shaamna iyaga xukumi jiray reer bani israiil berigii dambe faidaa jaaa markuu yimaado wacdulaakhirati aakhira waktigeedii jiinaa bikum waan idinla imanaynaa iyaga iyo idinkaba lafiifan isku dhexdhafo isdhex yaacaya oo isku duuma wabilxaqi anzalnaahu wabilxaqi nazl wabilxaqi xaamilan bilxaqi isagoo yaanu anzalnaahu qur-aanka soo dejinay wabilxaqi xaq buu nazla kusoo dego isagoo tashwiis ahayn buu adigana kusoo gaadhay wamaa arsalnaaka ma anaan ku dirin ilaa mubashira bishaareey inaad tahay mooyaane iyo wanadiiran dige wa qur'aanan qur'aan baan faraqnaahu kala dambaysiinoon kala firdhinay litaqraahu inaad ku akrido calanaasi dadka calaa muksin xasilo adigoo xasilan qur-aanka waxaa lala soo dejiyey labada anzalaad qur-aanka waxaa soo dejiyey isagoo tawxiidka alloo xabaarsan yahay xalaal iyo xaaraam iyo wixii oo dhan yuu xabaarsan yahay nabiyullaahi maxamedna waa lagu soo dejiyey isagoo wax tashwiishoo dhexda u galay iyo shaydaan arkay midna aanuu jirin nabiyullaahi maxamed wadiifada loo dirayna ciddii raacday inuu u bishaareeyo ciddii kale ee diidana u digo qur-aana faraqnaahu waxa weeye wax baabulsiqaa la yidhaah weeye oo qur yani aayatan bacda aaya suurad suurad iyo aayad aayad si kala dambaynaa loo soo dejiyey haddii isku mar keliya lasoo dejin lahaa dee nabigu way ku dhibbay ku noqon lahayd marba xadisada joogta iyo baahida loo qabo yuu qur-aanku tartiibtaasi ku dogsay saddex iyo labaatan sano yuu qur-aanku soo degay calaa muqsim baad ku aqrin adoo xasilanoo aan aan tashwiishanaynoo dee wax dhibaho ku dul saarani jirin yaad ku aqriy wanazalnaahu tanziila xaq isagoo xambaarsan baanu anzalnaahu qur-aanka soo dejinay nazla calaa cilmihi wabilxaqi xaq buu nazla ku soo degay oo adig kugu soo gaadhay isagoon shaydaan iyo waswaasi midna dhexda u gelin wamaa arsalnaaka kuma anaan dirin ilaa mubashiran bishaareeye inaad tahay moy ciddii ku raacda wanadiira digniin bixiye inaad tahay ciddii ku diida wa qur'aanan qur baanu faraqnaahu kala dambaysiin kala farqinay maxaa sidaa loo yeelay xikmaddu ku jirta waxaa litaqraahu inaad ku aqrido cala naasi dadka dushiisa calaa muksin si xasiloon oo nagaadi ah wanazalnaahu waan dejinay tanziilan soo dejin qul waxaa tidhaahdaa aaminuu rumeeye bihi qur-aanka oo laa tuminuu ha rumaynina ama rumeeye ama ha rumaynina waa xaq qur-aanku idinku haddaad diidaan iyo haddaydaan diidin qur-aanku waa xaq wey meel kale u leexan ma leh ina aladiina kuwa uutul cilmi cilmiga idaa yutlaa markii lagu dul aqriyo caleyhim korkooda yakhiruuna way dhici liladqaari gadhkay u dhici sujadan iyagoo sujuudsan wayaquuluuna waxay dhihi subxaana rabbina rabbiga yaa nasahan in kaana wuxuu ahaaday wacdu rabbina rabbigaya ballantiisu la mafcuulan tii la samayn wayakhiruuna way u dhici liladqaani gadhka yabkuuni iyagoo ooyi wayaziiduhum qur-aanku wuxuu u ziyaada khushuucan gadhkay udhici waxaa looga jeedaa gadhku wejiguu u dhow yahay markii wejiga la saaro garhkuna dhulku saarmi way aayadda macnaheedu waxaa weeye dadka ehlu kitaabka ahaa ee idinka idinka horeeyey markii lagu dul aqriyo way khushuucayaanoo way fahmayaan wayna sujuudayaanoo way u hogaansamayaan markaasay alla nadihi ballantii alla qaaday wallaahi run bay ahayd wey oo nabiyullahi maxamed in la soo diri doona allah wuxuu leeyahay qul waxaad ku tidha aaminuu rumeeya bihi qur-aanka rumeeya oo rumaynina kolliba waa xaqa waxba yeeli maysaan wey haddaydaan rumayna haddii kaleba ina aladiina kuwa uutuulcilma la siiyey min qablihi min qabli lqur'aani oo ehlu kitaabkii ah idaa yutlaa calayhim markii lagu dul aqriyo yakhiruuna waxay u dhici lilaqaani garhkay u dhici iyo wejiga sujadan iyagoo sujuudsan wayaquuluuna waxay dhihi subxaana rabbina rabbiga yaa nasahan inuu xaal yeeshaan kaana wuxuu ahaaday wacdu rabbina rabbiga iyo ballantiisu la mafcuulantii la samayn waykhiruuna way u dhici liladqaani garhkay u dhici yabkuun iyagu ooy wayaziiduhum wuxuu u ziyaadin qur-aanku khushuucan khushuuc buu u ziyaadin iyagoo markii horeba xaqa rumaysnaa oo nabiyullahi maxamed inuu bixi ogaa markuu yimid oo sidii ay u barteen uu nabigu ku yimid way hogaansamayaan wey ehlukitaab badan baa soo raacay laakiin yahuudda dad badanne nabiga ma soo raacan ilaa waxaan toban dhannayn baa soo raacay laakiin nasaarada arduxabash bay dad badan ka tageen dhowr iyo afartan baa mar keliya arduxabash ka tagtay e waa ninkii asxama nagaasna waa kii markii dacwada loo keenay horey ka qaatay wey marka innaga maxaa laynaga rabaa qur-aanka markaynu maqalno inaan dee khushuucno oon macnihiisa dhuuxno oo sidaa ugu camal falaala inaga doonaya qul waxaa tidhaa idcullaaha alla barya lafdiga allah ku barya aw idcu raxmaana raxmaan barya ayamaa tadcu ismi kasta ugu yeedho alle falahu alla waxaa u sugnaaday alasmaau asmaa alxusnaa oo wanaagsan walaa tajhar hala jaarin oo kor ha u qaadin bisalaatika salaadaada qiraacadeeda walaa tukhaafid hana qarinin hoos ha u dhigin bihaa qiraaadii wabtaqi dalab bayna daalika arintaa dhexdooda sabiilan wada dalab waxay yidhaahdeen nabigu habeen ducaysanayay maqleen kuwa mushrikiini oo yaa raxmaan yaa raxiim yaa allah markaasay ninkii maxamed ahaa ilaah keliya uu caabuda ila lahaa intaasoo ilaah buu u yeedhaya markaasaa layidhi war sidaa maahe ilaahay asmaa fara badan buu leeyahayo kaa doonto waad ku bari kartaa waxay dhaheen raxmaan markiisu laa nacrifu ilaa raxmaan alimaama musaylima binu xabiib alkadaab bay sheegayaan oo ninkii raxmaan iyo waxunbuuba sheegi raxmaanba ma naqaan wuxuuna lahaa ilaah keliya caabuda isaguna intaasoo ilaah buu baryaya markaasaa layidhi magac kasta alla ku bariyo ilaahay asmaa fiican buu leeyahay asmaada macnaheedaa wada fiican kulli oo wada xaqa bilmatal markaad ku tawasulayso haddaad risqi doonaysa yaa rasaaq baad ku bari iyo yaa fataax iyo haddaad dambi dhaaf doonaysa yaa kafuur yaad ku dam marba magaca waxaad doonayso maad magaciisa ku alla baryan marka walaa tajhar bisalaatika waxaa layidhi abubakar sidiiq yaa qur-aanka hoos u dhigi jiray markuu tukanayo hoos buu aqri jiray cumar bin khadaabna kor buu u qaadi jiray abubakr sidiiq buu nabigu weydiiye maxaad hoos ugu dhigtaa baa layidhi allahygii baa la sheekaysana waa inaan hoos ahaan ula hadlu yidhi ila ilaahay wuu ogyahay axsanta buu yidhi nabigu cumarna waxaa layidhi maxaad kor ugu qaadaa shaydaankaa ku eriyo waswaaskiisa iskaga eriy buui axsanta ayadana soo degtay marka oo korna ha u dheeraynina oo aada ha u dheeraynina aayarna hoos ha u aqrine markaa berigaana waa berigii dee nabigu uu cabsanayey gaalada dibadda joogtaan ayayna ku maqlin saxaabadana maqashii baa la leeyahay marka hadda qiraaada in aada kor loogu dheereeyo hadda inaga bahalkan eh, mikrofoonka inoo dheereeye si caadi unbaa loo aqri hiiqsi iyo daal midna lahayn baa loo aqriyay allah wuxuu leeyahy qul idcu llaha u yeedha oo lafdiga allah u yeedha aw idcu raxmaana lafdiga raxmaana u yeedha ayanmaa tadcuu ismi kasta ood ugu yeedho falahu alla wuxuu leeyahay alasmaa lxusnaa asmaa wanaagsan oo macnaheedu wada nadiif ya wada wanaagsan yahay walaa tajhar kor ha u qaadin bisalaatika hala jaarin salaadaada waa qiraaada alla sheegay walaa tukhaafit hoos ha u dhigin bihaa qiraaada wabtaqi raadi bayna daalika labadaa dhexdood sabiila wada ka raadi wada aan kor loo qaadan ahayn hoos loo dhigan ahayn waqul waxaa tidhaabaa le nabiyullaahi lilah ilaahay bay mahaday aladii allihii lam yatakid aan samaysanin waladan ilmo oo walam yakun uuna u sugnaanin lahu isaga shariikun wax la wadaaga filmulki tasarufka wax la wadaaga walam yakun lahu uma sugna weliyun kaalmeeya min aulli ulli ka kaalmeeya dhibaato haysata nin ka kaalmeeya uma sugnaanin kabirhu alla weynayo allaahu akbar de takbiira waa ka salaada lagu xidho allaahu akbar waa lagu wardii karaa oo salaadaa lagu xidhan oo goortii la doonaa la aqrii karaa marka meeshan aayaddu waxay tilmaamaysaa alla sifadiisii qul huwallaahu axadun waxa weye markay yidhaahdeen ilaahaaga u abtirin ilaahaaga u abtiri bay dhaheen ma macdan buu ka samaysan yahay ma buu ka samaysan yahay yaa qul huwallahu nabiga kusoo degay qul huwallahu axadun yaa kusoo degay marka waa abtirkii alla sifadiisii uu khaaska ahayd weeye waxani waqul waxaa tidhi alxamdu lilah allaa allaa xamdi u sugnaaday alladii allihii lam yatakid aan samaysanin waladan ilmo oolam yakunuuna u sugnaanin lahu isaga shariikun ku la wadaaga filmulki tasarufka wax la wadaagaa ma jiro walam yakun uma sugnaanin lahu alleh weliyun ku u kaalmeeya min adulli dulli uga kaalmeeya waxu tara wakabirhu alla weyne takbiiran weyneyn weyne ilaahay wax kaaliya male wax la taliyaana ma jiro muminiinta ugu dhowow way bari ilaahay sidaa loo yeelbay laakiin alla wax la taliya iyo wax kaaliya iyo wuxuu u baahan yahay midna ma jiro allah subxana taala